noocaas ahayd fa xaraamu weeye sideedaba waa xaaraam oo culimmada islaamku iskuma diidana nusuusta sharcigaana waxay ku tilmaantay inay xaaraam tahay in la baroorto wasayaأtii fiiha iyadana waxaa noogu iman doona baabun fii karaahiyati الnahyi baab lagu tilmaamaya ama fii kitaabi الnahyi kitaabka u dambeeya kitaabka ku xigu wuxuu ka dhigi doonaa waxyaabaha manhiyaadka ah wax allaala wixii layska reebay badankooda halkaasuu ku keeni doonaa ka u dambeeyana waa munjiyaadkii waxa qofka badbaadinayey ee jannada gelinayey mulax walmaathuuraad baa ugu dambeeya isaguna marka marka wuxuu yidhi halkaa kitaabu nahyigaas yuu noogu iman doonaa in allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo wa ama albukaa'u ilintii laakiin fajaa'at waxaa ku yimid axaadiiun axaadiid baa ku yimid binnahyi canhu la iska reebayo wa ana almayita maydkuna yucadabu in loo cadaabayo bibukaa'i ahlihi reerkiisu markay u ooyaan wa hiya taasina ilinta la sheegayo waa marka ay mutanaawilatun maxmuulatun calaa man awsaa bihi waxaa loo xambaarayaa oo la saaraya xaggeeda waxay tahay markuu qofku dardaarmoo yiraahdo ha lai ooyo aniga hmm, ha ii ooyo sidaasoo kale hadduu dhaho markaa taa iyada ah weyaan wnahyuna inamaa huwa waxa weye cala اlbukaa'i ilintii weeyaan alladii fiihi nadbun aw niyaaxa qayladii iyo dhawaaqii ay la socotay wdaliiluna waxa weeye calaa jawaazi اlbukaa'i hadday isha uun tahay waxa ilmaynaya wax la socdaana aynan jirin in ay bannaan tahay ilinta noocaas oo kale waxaa u daliil ah haddii ay tahay bikayri nadbin walaa niyaaxa axaadiiثun kaiira axaadiiث aad u tiro badan minha waxaa ka mida can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ardaa ana rasuul lahi sal allahu alayh ali wasalam caada nebigu waa soo booqday sacad bna cubaada ninkii la ohan jiray ee sayid qowmihi ahaa wa macahu waxaa la socday sacad cabduraxmaan bna cawf baa la socday wa sacad bna abi waqaas baa la socday wa cabdulaahi bni mascuud baa la socday radia allahu tacaala canhum ajmaciin fabakaa waa ilmeeyey rasuul allahi sal allahu alayh ali nebiga calayhi salaatu wasalaam baa markuu sacad eh, soo booqday ibnu cubaada ayuu ilmeeyey maxaa yeele waa sakaraadkii waa sii dhimanaya marka nin baa ka tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii fabakaa rasuulu llahi sala alla alay slam waa ilmeeyey falamaa ra'a alqowmu markay qowmkii arkeen bukaa'a rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam iyagiina bakow waa ooyeen faqaala markaasaa nebiga wuxuu yidhi alaa tasmacuun war may maqashaan may maqashaan dadkii ilmaynayay buu la hadlayaa ina allaha alleh laa yucadibu u cadaabi maayo meydkan isaga ah bidamci alcayni isha ilmaysay ilaahay u cadaabi maayo walaa bixusni alqalbi qalbiga murugoodayna ilaahay u cadaabi maayo walaakiinse meydka waa loo cadaabayaa walaakin yucadibu ilaahay waa u cadaabayaa bihaada kan meydka ah aw yarxam am waa ugu naxariisanaya ama ilaahay subxaana wa tacaala yucadibu waa cadaabayaa meydkii bihaada carabkiisu ishaaraya kan aw yarxam ama ilaahay kaasuu ugu naxariisanaya haddii loogu duceeyo wa ashaaran markuu sidaa leeyahayna wuxuu ishaaray ilaa lisaanihi muttafaqun calayh marka qofka meydka waxa lagu cadaabayo ee ama loogu naxariisanayo waa carabkii hadday qayle iyo baroor iyo balaayo la socoto waa loo cadaabayaa haddii loogu duceeyona waa loogu naxariisanayaa laakiin ishan ilmaynaysa waxba dhib ma leh qalbiga murugoonaya waxba dhib ma laha oo wiilkii nebiga markuu dhintay ibraahim yaaba inoo iman doonaba muttafaqu calayh wa can usaamata bna zaydin radi allahu tacaala canhuma waa xadiidkii noogu soo dembeeyey dersigii hore usaama bna zayd wuxuu yidhi ana rasuulu اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam wuxuu xadiidka inoo marayey nebiga waa tuu celiye usaamo uu ku yidhi gabadha u tago ha sabarto ixtisaabna ha la timaado ina lilaahi ma akhada walahu ma acطa wakulu shayin cindahu ajalun musama faltasbir waltaxtasib saasuu ku yidhi haddii markaa usaamo u tagee waxay tihi aabbahay ilaahay baan ku dhaarinaya ha ii yimaado haddii ilaahay laysku dhaariye khalaas in laysu baarinimo fala wey waa yimidoo wuxuu yidhi gabadhii sidaasay leedahay nebigu waa dhaqaajiyey marka salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagii asxaabtiisii kulli waa baxeen marka ana rasuul lahi sal اlah alay sm rufica ilayhi markuu guriga tegey rufica ilayhi waxaa kor loogu soo qaaday ibna ibnatihi wiilkii ay dhashay gabadhiisa wiil yaru ay dhashay gabadhiisii zaynabo ahayd yaa nebiga loo dhiibay wa huwa fi lmowti ay fii siyaaqi اlmowt sakaraatulmowtkii buu ku sugan yahay wiilkuna xadiidkii kalena wuxuu tilmaamayay inay naftu ka sii baxaysay oo qararacda ay ku haysay fafaadat caynaahu marka haddii loo dhiibay waa awoowo weeyaan gabadhiisii baa dhashay nebigu calayhi salaatu salaam ilin baa ka timid fa qaala lahu sacadun oo la socday baa wuxuu yidhi ma haada yaa rasuul allah rasuulka allow tanina maxay ahayd ilintan kaa socota faqaala nebigu wuxuu yidhi haadihi tani raxmatun weeyaan jacalaha allahu tacaala ilaahay uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa qalbigooda uu ilaahay u yeelay wainamaa yarxamu allah ilaahay wuxuu u naxariisanayo min cibaadihi addoommadiisa waa kuwa alruxamaa u naxariista badan ilahay addoommadiisa wuxuu u naxariistaa oo keliya kuwa naxariista marka ilintanna waa naxariis weeyaan oo qalbigiibaa dareemaya naxariista iyada muttafaqun calayh wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama dakhala waa soo galay cala bnihi wiilkiisii ibraahiim ahaa radi allahu tacaala wa huwa isaga oo yajuudu binafsihi naftu ay ka baxayso ibraahim oo naftu ay ka sii baxayso yuu nebiga guriga soo galay fajacalad caynaahu wiilkii loo dhiibay fajacalad caynaahu indhihiisii waxay gudogaleen ama fajacala caynaa rasuulilahi sal alla alay labadii indhoodee nabiga waxay gudogaleen tadrifaani inay ilmaynayaan tadrifaani ay tadmicaani weeyaano ilintii ka qulqulaysa faqaala lahu cabduraxmaan bna cawf baa marka wuxuu yidhi wuu la socday nebiga wa anta yaa rasuul allah oo rasuulka allo adna ma ooyeysaa adna ma ooyeysaa rasuulkii allu faqaala nebiga wuxuu yidhi yabna cawfin war ina cawf u dhegayso innahaa ilintu raxmatun weeyaan ilintan arkaysaa waa naxariis weeye uma itabacahaa biukhraa faqaala midka markaa ilin kale haddana nebigii ka timid faqaala markaasuu wuxuu yidhi ibraahim buu la hadlayaa naftii ka sii baxaysa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam wiilkiisii xaaladdiisii isagoo ka warramaya meesha waxa yaalla ayuu wuxuu yidhi nebiga salawaatu llahi wasalaamu calayh ina alcayna ishu tadmacu waa oynaysaa ishu waa ilmaynaysaa waalqalbu qalbigiina yaxzun waa murugoonayaa walaa naquulu laakiin dhihi mayno ilaa maa yurdi rabbuna wax rabbigeenna raalligeliya mooye wax kala dhahi mayno oo hoog iyo ba iyo balaayo iyo mashaakil iyo waxba u yeeran mayno wax ilaahay raalligeliya maahay wax kale ma dhahayno wa innaa laakiinse annagu lifiraaqika tegitaanka aad naga tagtay yaa ibraahiim la maxsuunuun waana murug tegitaanka aad naga tagtay aad bay ii murug gelinaysaa ibraahiimow rawaahu lbukhaariy baa marinaya warawaa muslimun waa wariyey bacduhu xadiikan qayb ka mid ah meeshaa marka waxay u daliil tahay in ilintii keligeed hadday tahay aynan dhib lahayn laakiin marka carabka uu raaco markaa weeye waxa meydka loo qabsanayo hadduu wanaag yahay oo wanaag uu ku raaco ishii loo qabsan maayo waa loogu naxariisanaya haddiise uu ku raaco hoog iyo ba iyo balaayo inuu u yeerto waa loo qabsanaya axaadiis badan baa ku soo arooray iyadana xadiidka abu muusa alashcari baa ku soo arooray xadiika cabdullahi bni zubayr baa ku soo arooray axaadiis dhowr ayaa ku soo aroortay halkaana ina tusinaysa sheekha markuu wuxuu yidhi baabu lkafi cama yuraa min almayiti min makruuhin baabu wuxuu u baab yahay alkafi in laga afhaysto oo laga aan la sheegin weeye camaa yuraa wixii lagu arkayey min almayiti maydka oo ahaa min makruuhin wax la kohdo haddii ay ka soo muuqdaan calaamooyin aanan wanaagsanayn inaan la faafinin halkaa lagu qabto dadkii goobjooga ahaa ama meydka dhaqayay inaysan waxba sii sheegin oo halkaa lagu aamuso saasaa la rabaa wa abi raafic waxaa laga wariyey aslam ahaa magiciisu wuxuu ahaa mawla rasuulilahi sal ly slam mawaalida nebigu ka mid ahaa ana rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi man hasala maytan qofka meyd dhaqa oo fakatama calayhi wuxuu ahaaba u astura fakatama qariyo weeye calayhi dushiisa gafara allaahu lahu ilaahay baa isna u dembi dhaafaya arbaciina maratan afartan mar baa ilaahay u dhaafaya hal mayd buu asturay sow maaha afartan baa ilaahay ugu bedelayaa ma bannaana waxa wanaagga ah laakiin waa in la sheego hadduu qofka wejigiisii nuurayey hadday carafi ka imanaysay iyo udug waa la sheegayaa wanaaggay ka mid tahay laakiin wixii xumaana aad ku aragto midabkiisaa doorsoomay waxaan wanaagsanayn iyo calaamooyin aan wanaagsanayn baa ka muuqday inaad ka afhaysatid weeye oo aadan sheegin maxaa yeele ceebta muslimiinta in la sheegsheego ma bannaana xayan wamayitan xayan wamayitan hadday nool yihiin hadday dhinteen midna lama sheegi karayo ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu maxay ahayd aayaddii fii suurati nuur ilaahay markuu ka warramayo kuwa jecel inay faaxishadu fiddo xumaantu fi ladiina aamanuu dadka mu'miniinta dhexdooda waxay leeyihiin cadaab aliima ilaahay agtii subxaanah wa tacaala ciyaadan billah rawaahu اlxaakim ayaa wariyey waqaala صaxiixu calى sharطi muslimi baabu الsalaati wuxuu u baab yahay salaadii cala اlmeyiti lagu tukanayay iyo wa tashyiicihi raacitaankiisa wa xuduuri dafnihi aaskiisii oo la joogo wa karaahiyati in la ay raacaan meydkii wa karaahiyati itibaaci inay raacaan in la nacay annisaa'i haweenkii aljanaa'iza janaasadii inay raacaan haweenkii inay janaaso raacaan waa la reebay waa la nacay shareecada islaamku ma ogola waqad sabaqa waa noo soo hormaray fadliga ku soo arooray altashayuc in meydka la sii raaco waa xaqu lmuslimi cala lmuslim waa soo aragnay nebiga calayhi salaatu wasalaam qiraataan buu ku tilmaamay sida xadiidka noo soo socda marka in la raaco waa xaqu lmuslimi cala lmuslim weeye qofka muslimka walaalkii muslimka xaqa uu ku leeyahay bay ka mid tahay وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sala اllah alay waslm wuxuu yidhi man shahida aljanaaza qofka goobjoog noqda joogo macnihii janaasadii xataa yusallaa calayha ila inta looga tukanayo oo ku tukada weeyaan falahu wuxuu leeyahay qofka janaasada ku tukaday qiraatun buu leeyahay waman shahidahaa qofka goobjoog sii noqda xataa tudfan ilaa laga aasayo intuu raaco sida aaskeedii kaga qayb galana falahu qiraataani laba qiraad buu leeyahay oo qiraadna waa tii salaada qiraadna waa raacitaankii iyo aaskiisii uu ka qayb galay weeyaan qiila waa la weydiiye oo waxaa lagu yidhi wama alqiraataan qiraataanku maxay yihiin qaala nebigu wuxuu yidhi ljabalayni weeye waa laba jabal oo alcaiimayni waa weyn laba buuroodoo waa weyn oo kale weeyaan mila uxudna lafdi kalaa dhahayeyba sida buurta uxud oo kale weeyaan ajirka uu helayo laba buuroodoo waaweyn ayuu helayaa cabdulahi bni cumar baa loo sheego waxaa la yidhi abu hureyra xadiikaasuu nebiga ka wariyey wuxuu yidhi laqad faradna idan laqad faradna qaraariid hadday saas tahay wax badanoo ajir aho qaraariida baa naga tegey yaana dhaafay wa canhu abu hureyra waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi sala اllah wuxuu yidhi man ittabaca janaazatan muslimin qof muslima janaazadii qofka raaca man ittabaca qofka raaca janaazata muslimin qof muslima janaazadii qofka raaca iimaanan isagoo ilaahay rumaysan oo ajarkeediina wa ixtisaaban rajaynaya ilaahay agtii wa kaana macahu janaasada maceedana ahaada xataa yusallaa calayha inta looga tukanayo oo wayufraqa dabadeedna laga bogayo min dafniha aaskeedii wuu ku tukaday wuu raacay ilaa aaskeedii la soo dhammeeyey fa innahu qofka isaga ah yarjicu waa la soo laabanayaa min alajri biqiraatayni buu la soo laabanayaa kullu kiraain waa kanoo kiraad walbana wuxuu la mid yahay mila uxudin oo kale weyaan buurta uxud oo kale weyaan buurta uxud ee weynanka badan leh ayuu la mid yahay marka markaa ku tukatid ee aad raacdid ee aad soo duugtid laba ajar baad leedahay labadaa buurood baad la soo hoyatay waman salla calayha laakiin qofka keliya intuu ku tukado dusheeda uma rajaca dabadeedna iska laabta qabla an tudfana intaan la aasin waa ku tukaday shaqadiisu hore ka sii aaday fainahu yarjicu qofkaasi waa la laabanayaa biqiraatin buu la laabanaya hal buur oo uxud oo kale ajarkeedii buu la tegayaa rawaahu lbukhaariyi baa wariyey wa can ummi catiyata haweenka in loo diiday ummu catiya xadiidkeedu ku soo arooray radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi nuhiinaa haddaan haweennahay oo haweenkii saxaabiyaadka ahaa iyo intii ka dambaysayba nuhiinaa waa nalaga reebay oo waa naloo diiday can itibaaci aljanaa'iz janaazada inaan raacno waana loo diiday maxaa yeeley iyagu janaazada kuwii qaadayey ma aha oo kuwii dhulka dhigayey ma aha oo kuwii aasayey ma aha oo waxay u dhow yihiin inta badan jazac iyo argagax inay qayliyaan oo meesha ay baroortaan taasay u dhowdahay sidaa darteed waxba ka heli maayaan nuhiina waana laga reebay can ittibaaci اljanaa'iz walam yuczam calayna aad salla inooguma adkaynin muttafaqun calayhi wa macnaahu waxa weeyaan walam yushadad fi اnnahyi nahyiga aad looma adkaynin kamaa yushadadu sida loo adkeeya fi lmuxaramaat muxaramaadkii oo kale macnuhu waa maxay muxaramaadka waxaa ka mida khamriga oo la cabo soo maha ha xaaraamtii oo la cunaa ka mida soo maaha taasoo kale dembigeeda lama gaarsiinin oo lama dhihin qofkii dumar ee raaca mayd waxay la mid tahay qof zinaystay oo kale ama qof khamri cabay oo kale lama dhahayo laakiin haddana waa nahyi ma bannaana iska dhaaf macnihi oo riwaayado badan baa ku soo arooray qaarkood ay tilmaamayeen wain kaana fii isnaadiha shay ay tilmaamayeen ajarna ka heli mayso dembina waa ku dhacayaa marka maxaa laga raacaaba laakiin ta kale meydkii haddii la aasay ma tegi karaan qubuurihii ha waa tegi karaan taa maxalu lkhilaaf wey cinda alfuqaha laakiin sida saxa cala madhab alimaam الshaafici waa tegi karaan waxaana u daliila xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu odhanaya fainaha tudakirukum alaakhira qubuurihii oo la soo booqdaa akhira idin xusuusinaysa maxaa yeele hebel iyo heblaaye iyo hebel iyo hebel inkaa weynayd iyo inkaa yaraydba oo meeshii ku aasan adiguna waxaad ogaanaysaa maalin maalmaha ka mid ah in meeshii lagu dhigayo marka oo waa xusuus weeyaan nebiguna waa nagu adkeeyey inaan soo booqanno markaa baabu wuxuu u baab yahay in la jeclaystay takfiir اlmusaliina musaliinta in la badsado cala اljanaasati ku tukanaya janaasada dusheeda wa jacli sufuufihim safafkooda in laga dhigo alaaatan saddex iyo faakara wixii ka badan safafkii in la qaybiyo oo saddex ugu yaraan in laga dhigo iyo wixii ka sii badan markaa hadday laba ahayd waa la kala goynayaa saddex baa laga dhigaya sidaasaa wanaagsan in safafkii la badiyo oo dadkii ay soo bataan taa macnaheedu ma waxay noqonaysaa in janaazadii inta firiijka la geliyo la yiraahdaa qofkaasaa dhintay u kaalaya dadkii si ay u bataan maya in la dedejiyo waa amar wey waanu arki doonnaa laakiin haddaad ogaatid inaad ka qayb geshid oo aad badisid adaa lagaaga baahan yahay wa can caaishata waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi maa min mayitin ma jiro qof dhintaa oo ay ku tukadaan ummatu min almuslimiina dad muslimiin ay dushiisa ku tukadaan kuwaasoo yabluquuna gaaraya miatan boqol gaaraya qof meyd ah oo muslim oo dhintay ma jirto oo dushiisa ay ku tukadaan boqol qof kulluhum dhammaantoodna yashfacuuna lahu iyaga ilaahay ugu ergategaya shafaacadu macnaheedu waa ergatag wey ilaahay baa laleeya allahuma kfir lahu allahuma arxamhu allahuma wasic lahu fii qabrih allahuma اqsilhu biاlmaai wاthalji wاlbarad allahuma allahuma waa loo ducaynayaa marka kulligooda ilaahay ugu ergetegaya ma jiraan ilaa shuficuu fiihi ergadooda ilaahay waa aqbalaya boqol muslimiin ah qof ay ku tukata ma jirto ilaa ergadooda ilaahay waa aqbalaya rawaahu muslimuun wacan ibni cabaasin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allahi baan maqlay sala allahu calayh waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya maa min rajulin muslimin yamuutu ma jiro qof muslim ahoo dhinta oo fayaquumu calaa janaasatihi janaasadiisa ay u kacaan arbacuuna rajulan afartan qof laa yushrikuuna billaahi shay-an afartankaa shardi baa lagu xiray oo waxay tahay laa yushrikuuna billaah inaysan ilaahay la wadaajinaynin shay-an waxba shardigaasaa ku xiran afartan aan mushrikiin ahayn oo muwaxidiin ah janaase ay ku tukadaan ma jirto ilaa hadday jirto shafacahum allahu fiihi ergadooda ilahay waa u aqbalaya subxaana wa tacaala xadiidka hore boqol buu dhahaye waa laga soo yeeray tiradii afartan baa la yiri laakiin shardigaasaa lagu xiray afartan qof oo muwaxidiin aho ilaahay waaxidaysa oo aanan shirka ku dhacaynin taasaa loola jeedaa shirka alabar kii weeyaane wa can marhad bni cabdillaahi alyazaniy waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi kaana malik bna hubayrata saxaabigii la dhihi jiray malik bna hubayra radi allahu tacaala canh idaa sallaa calaa janaazatin hadduu janaaso dusheeda oo fataqaala annaasu calayha uu yaraysto dadka dusheeda ku tukanaya dadkuu dhowraya afartan ma dhan yihiin ina afartan bay ahayde hadduu isdhaho talow ma dhanna muxuu samayn jiray jaza'ahum waa qaybinayey calayha janaasada dusheeda dadka ku tukanaya waa qaybinayay alaaata ajzaa'in saddex qaybood macnaha saddex saf buu ka dhigayey uma qaala dabadeedna wuxuu yidhi waa kan qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi man salla calayhi qofkay dushiisa ku tukato qofka ay dushiisa ku tukato alaaata sufuufin saddex saf qofkay dushiisa ku tukato faqad wjaba kaasi waa u waajibtay macnaha ilaahay dembidhaafkiisii iyo jannadiibaa u waajibay saddex saf baa la yidhi safku waa inuu geeska iyo geeska ishaya lama dhihin sidaa darteeda saxaabigaa waa qaybin jiro saddex saf buu ka dhigi jiray ugu yaraan hadduu dadka yaraysta weeyaan waana fahamkii iyo fiqhigiisii weeyaanoo waa sax rawahu abu daud baa wariyey wtirmidiy wqaala wuxuu yidhi tirmidi xadiiu xasanuun baabu maa yuqra'u fii salaati اljanaaza wixii la akhrin lahaa buu u baab yahay salaada janaasada marka lagu tukanayo maxaa la akhrinaya cala almadhabi shaafici waxay yidhaahdaan qofka waa inuu weyse qabo waa khasab weye maxaa yeele salaad baa la yidhi haddii salaad la yidhina imaamu shaafici wuxuu leeya weysaa loo shardinaya sida salaadaha kaleba loogu shardinayo kadibna waa tan marka yukabiru waa la takbiirsanayaa dusheeda arbaca takbiiraatin afar takbiirood ayuu takbiirsanayaa yatacawadu bacda aluulaa takbiirada hore markuu xirto qofka waa tacawudsanayaayo acuudu biاllaahi min ashayطaan اrajiim ayuu dhahayaa uma dabadeed yaqra'u waa akhrinayaa faatixat alkitaabi buu akhrinayaa suurat اlfaatixa ayuu akhrinayaa sida salaadaha kaleba loo akhriyo maxaa yeele xadiidka cabdullahi bn cabaas baa sidaa ahaa maalin maalmaha ka mida yuu janaaso ku tukanayey markaasuu kor u qaaday allahu akbar acuudu billaahi min ashayطaan اrajiim waa akhriyey faatixadii buu akhriyey hadhow markuu dhammeeyey buu wuxuu yidhi waxaan ugu talagalay inaad maqashaanoo aad barataan sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam si aad u ogaataan marka meeshaasaa marka ay asalku ayuu yahay uma yaqra'u imaamkii ama qofkii waa akhrinayaa faatixata alkitaabi waa akhrinayaa uma dabadeed yukabiru aaniya tii labaad buu takbiirsanayaa uma yusallaa waa lagu sallinaya cala nabiyi sal allahu alayh ali wasalam ta labaad allaahu akbar haddii la yidhi nebigaa lagu sallinaya oo fayaquulu qofku wuxuu dhahayaa allahuma salli cala muxamadin wacala aali muxamadin salaat ibraahimiyadii weeyaan allahuma salli ilaahu ku salli cala muxamadin wacala aali muxamadin ilaahu ku salli walafdalu waxa weeyaan qofka yutamimuhu biqowlihi waa dhammaystiraya qowlkiisa ahaa kama salayta clى ibrahima ilى qwlihi inaka xamiidu majiid laga soo gaaro salaat ibraahimiyadii weyaan saas ilaa halkaa uu soo gaaro walaa yaquulu kama yafcaluhu kaiiru min alcawaam qofku samayn maayo walaa yaquulu dhihi maayo maa yafcaluhu waxa ay sameeyaan kaiirun in badan oo min alcawaami caamadii ka mid ah oo min qiraa'atihi maxaa yeele waxay akhriyaan markay allaahu akbar yidhaahdaan oo faatixadii dhammeeyaan iyo haddana waxay akhrinayaan ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnnabiy shaqo kuma laha aayaddaa meeshan nebiguna ma samaynin salawaat wasalaamu calayh walaa min hadyi asaxaaba ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin marka waa cawaam annaas baa sameeya caamadii macnaha waa dadkii iska masaakiinta ahan waxba aan garanaynin en cilmiga shaqo ku lahayn fainahu laa tasixu salaatah qofka sidaa yeela laa tasixu salaatahu salaadiisa aqbal maaha ida اkhtasara hadduu ku gaabsado calayhi meeshuu faatixada akhrin lahaa hadduu ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اnabiy keliya yidhaahdo ama meeshuu nebiga ku sallin lahaa hadduu ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اnabiy aayadda akhriyo salaadiisii ansixi mayse maxaa yeele asalaata cala اnabiy baa laga rabaa meeshan uma yukabiru hadduu salaada nebiga dhammeeyo kayfiyaadkeedii soo arooray waanu arki doonnaa mid ka mida hadduu sameeyo waa hagaag weeyaan uma yukabiru dabadeed waa takbiirsanaya qofkii aaliati saddexaad takbiirta marka la takbiirsanaya gacmaha korma loo qaadaya mise loo qaadi maayo fuqahadu waa isku khilaafsan yihiin cala madhab imaam shaafici kor baa loo qaadaya oo xadiidka cabdulahi bni cumar buu soo qaadanaya imaam albukhaarina fi kitaabi rafc اlyadayn ayuu ku keenaya juز اlqira'ana waa ku keenaa wagayri dalik qaarkoodna waxay leeyihiin lam yunqal can اnabiyi sal اllah alي waslm wax gacmaha in kor loo taaga ah nebiga kama soo aroorin salaada janaazada kowdheh iyo salaada ciidda ah in gacmaha la taagaye in kale waa khilaaf weeye bayna alfuqahaa kaad samaysaba waa jaa'is weeyaan maxaa yeele saxaabada labadaba waa ka soo arooreen labadaba waa sameeyeen marka haddaad doontana allaahu akbar iska dheh haddaad doontana gacmaha ka hortaago allaahu akbar dheh labadaba waa jaa'is waa kuu bannaan tahay hadday ciidda noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd janaazadii labadaba laakiin salaada caadiga ah in kor loo qaadayo yaa soo aroortay oo sidaasaana jamhuurtu ay qabaan madaahibta ah maalik iyo shaafici iyo axmed ibn xambal iyo ahlulxadiid intaba taasay qabaan adiladuna taasay taageeraysaa sida xadiidka cali bn abi aalib iyo cabdulahi bni cumar iyo keyrkoodaba ay warinayeen hadiita saddexaad markuu qofka uu takbiirsado allahu akbar uu yidhaahdo wayadcuu lilmayiti tii hore faatixadii baa la ahriyay talabaad nebigaa lagu saliyay ta saddexaad yadcuu lilmayiti maydkaa loo ducaynayaa wlilmuslimiinana waa loo ducaynayaa bima sanadkuruhu waxaanu sheegi doonaa loogu ducaynayaa oo min alaxaadiii ah in sha allahu tacaala wax ka mida axaadiista soo socota yaa qofku ku ducaysanaya kaad tiraahdaba waa jaais weeye haddaad laba xadii iyo saddex iyo wixii soo arooray ugu ducaysa dhib ma laha ducada in loo khaalis yeela yaa muhima qofka muslimka ah uma yukabiru markaa waa takbiirsanaya alraabicata wayadcu waa ducaynaya min axsanihi ducadana waxaa ugu wanaagsantaa afraad weeyaan allahu akbar markuu dhaho duco waxaa ugu wanaagsan inuu yidhaahdo allahuma laa taxrimna ajrah wlaa taftinna bacdah wاغfir lana wlahu qofku inuu sidaa yidhaahdo allahuma ilaahayow laa taxrimna ha naga xaaraam yeelin ajrahu maydkan aanu ku tukannay ajarkiisa ilah naga xaram maxa waa qiiraad wey salaadii waa qiraad ilaahu hanaga xaraam yeelin walaa taftina bacda ilaahu gadaashiisana hana fidnaynin geeri kale iyo geeri isu dhodhow ilaahu naga kala foge weyaan allow noo kala foge waatay lagu ducaysan jiray waqfir lana walahu ilaahu annaga iyo isagaba noo dembi dhaaf taasaad leedahay ta afaraad waalmukhtaaru sida habboon an yutawila ducaaa ducada in la dheereeyo weeyaan fi raabicati khilaafu maa yactaaduhu akar اnnaas sida ay caadaysteen dadka badankii oo taafaraad allahu akbar marka la dhaho assalaamu calaykum baa ku xigtaba lxadiii waxaa u daliil ah ibna abi awfa cabdulahi bn abi awfa xadiikiisii sanadkuruhu in sha allahu tacaala waa sheegi doonnaa hadduu alla yidhaahdo wa aladciyatu takbiirta saddexaad waa la ducaynaya waataynu niri ta koowaad waa la yaqaanayo waa faatixada ta labaad waa la yaqaanayo waa salliga nebiga ta saddexaad waa ducadii weeyaan waa marka وأma aladciyة اlma'huuraةu adciyada soo aroortay bacda takbiiraةi الثaaliثaةi faminha waxaa ka mida axaadiista nebiga ka soo arooray kulli ma wada ahe qayb ka mida laguu sheegaya waxaa ka mida can abi cabdالraxmaan cawf bna malikin اlأshjaci ninkii la ohan jiray radi allahu tacaalى canhu qaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu اllahi salى اllah alيه waslm rasuulka allaa tukaday calى janaazatin buu ku tukanayey faxafidtu min ducaa'ihi gadaashiisuu taagnaa faxafidtu waxaan ka xifdiyey min ducaa'ihi ay min ducaa'i nabiyi sal اllahu alayh wali wasalam waxaan ka xifdiyey wa huwa yaquulu isagoo dhahaya xogaa buu codka kor u qaaday nebiga intiibaa dhegtiisa ku dhacday qalbigiisiina waaba xifdiyeyba nebiga wuxuu lahaa allahuma kfir lahu warxamhu wacaafih wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic mudkhalahu waغsilhu biاlmaءi wاthalji wاlbarad wanaqih min alkhaطaaya kama yunaqa thawb اlabyadu ama kama naqiita thawb alabyadi min addanas labada lafdibna kama yunaqa iyo kama naqiita la waa soo arooreen allahuma kfir lahu ilaahu addoonkan u dembi dhaaf rabbio allahuma kfir laha miyaad dhahaysaa hadday unso tahay marka dhadiga hadday tahay ma laha damiirkii muanaska aad akhrinaysaa khilaaf weeye cinda alfuqahaa laakiin sida saxa ah imaamu shawkanina uu rajaxayo waxa tahay maya waa isku mid weeye lab iyo dhadig waa inta la nool yahay mooye waa un meyd weeye markuu qofka dhinto war meydkii umbaad leedahay islaantii meydkeed dhihi maysid meyd umbaa la wada dhahaya wuxoo dhan marka allaahuma kfir lahu haddii la yidhaahdo waa jaa'is waa bannaanta in la isu sheeg sheego muhim maaha diin la sheegana dhib ma leh allaahuma kfir lahu ilaahu meydkan u dembi dhaaf labyo dhadig wuxuu yahayba warxamhu ilaahu u naxariiso wacaafihi ilaahu cafi wacfu canhu ilaahu iska dhaaf waakrim nusulahu ilaahu karaamee oo wanaaji nusulahu martiqaadkiisa iyo halka uu ku socdo nusulka waxaa la yidhaahdaa qofka martida waxa ugu horeeya ee la siiyo waa la dhahaa iyana wasic mudhalahu ilaahu meeshan makaanu gelitaankiisana ilaahu hagaaji waaqsilhu ilaahu dhaq dunuubtii waxaad kaga dhaqdaa bilmaa'i biyo ilaahu kaga dhaq waalthalji baraf ilaahu kaga dhaq waalbaradi dhadadii weeyaan ilaahu kaga dhaq wax allaale wixii suurtagal ahaa ee wax lagu dhaqi karaeye oo dhan weeyaan ilaahu dunuubta kaga dhaq wanaqihi ilaahu ka nadiifi min alkhataaya dunuubta kamaa naqayta sidaad u nadiifisay athawb alabyad ama kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawb alabyadi marada cad min addanasi uskaga iyo wasakhda sida looga nadiifiyo marada cad wasakh ma qarsato wayna caddahay asalkeeda sidaa darteeda marka wasakhda laga nadiifiyo ee aalad ka goysa lagu dhaqo maradii waa caddaanaysaa waa quruxsanaanaysaa nafta asalkeeduna sidaasay u caddahay dunuubtuna waa madoobaynaysaa marka ilaahu ka nadiifi oo dunuubtii ka dhaq weeyaan sida dharka cadcad loo nadiifiyo oo kale hadduu dharku madow yahay wasakhdii qabsatay inaan la arkin baaba dhici karaysa laakiin marka uu cad yahay waa ka muuqanaysaa saas way xikmadda ku jirta macnaha waabdilhu intaasi qofka loo ducaynayay weli waa sii socotaa wa abdilhu ilaahu ugu bedel adduunkanna daaran ilaahu daar ugu bedel khayra min daarihi daartiisii adduunka oga khayr badan ilaahu daartiisii adduunka mid oga khayr badan ugu bedel wa ahlan reerna ugu bedel khayran ka wanaag badan min ahlihi wa zawjan haweenna ugu bedel khayra min zawjatihi haweenkiisii adduunka ka khayr badan waadkhilhu ilaahu geli aljannata hadday qof dumar ahaydna ilaahu nin ka khayr badan ugu bedel weye macnaheedu waadkhilhu ilaahu geli aljannata jannadii geli waacidhu ilaahu ka badbaadi min cadaabi alqabri ilaahu ka badbaadi cadaab alqabri keliya meehe wa cadaabi naarna ilaahu ka badbaadi tii dambe ee naarta ahaydna allow ka badbaadi marka cawf ibna malikin alashjaci wuxuu maqlay nebigu sidaa ku ducaynaya salawaatu اllah wasalaamu calayh marka hadduu intaa ka xifdiyey iyo wuxuu yidhi wallahi ducada meydkan heshay duco sahlan maaha ducada uu helay duco sahlan ma aha wuxuu yidhi xataa tamanaytu ilaa aan anigu jeclaystay an akuuna inaan noqdo dalika almayit qofkaa dhinta ee nebiga u ducaynaya maxaa yeele ilahay baa u aqbalaya marka ilaa aban jeclaystayba ka meesha yaala inaan anigu noqdoba rawaahu muslimun wa can abi hurayrata waxaa laga warinaya wa abi qataadata wa abi ibraahim alshhaliy can abihi isna uu ka warinaya wa abuuhu صaxaabiyu weeye radi allahu tacaala canhum ajmaciin saddexda saxaabiba ilahay raalli ha ka noqdee can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam annahu sallaa nebigu waa ku tukaday calaa janaazatin faqaala markaasuu markuu u ducaynayo wuxuu yidhi takbiirtii saddexaad gadaasheeda allaahumma kfir lixayina wamayitina ilaahu keena nool iyo ka dhintayba ilaahu u naxariiso wasagiirina wakabiirina keenna yar iyo ka weynba ilaah u naxariiso wadakarina waunhaana keenna lab iyo keenna dhadigba ilaah u naxariiso washahidina waghaa'ibina keenna jooga iyo keenna maqanba ilaah u naxariiso allaahumma ilaahayow man axyaytahu kaad noolayso oo minaa annaga naga mida faxyihi cala alislaam ilaahu islaamnimo ku noole waman tawafaytahu mina ilaahu ka naga mideed oofsataana fatawaffihi cala aliimaan ilaahu iimaan ku dil maxaa yeele iimaankaa sarreeya islaamnimada hoosaysa intuu nool yahay hadduu islaamnimo isaga jiro markuu sii dhimanaya khaatumada intay u hagaagto uu iimaan ku dhinto min almuminiinuu noqonaya marka muminiintaasuu ka mid noqonaya darajaadka sarsare helaya marka waa ducadii weeyaano waman tawafaytuh mina ilaahu ka naga mideed oofsanaysaana fatawafih ilaahu ku oofso cala aliimaani ilaahu ku oofso allahuma laa taxrimna ajrah ilaahu meydkan aanu ku tukanayna ajarkiisa ha naga xaaraam yeelin walaa taftinna bacda gadaashiisana hana fidnaynin rawahu tirmidiy min riwaayati abi hurayrata wlashhali warawahu abu daa'uudna waa wariyey min riwaayati abi hurayra waabi qataada qaala alxaakim wuxuu yidhi xadiiu markuu ka hadlayay abi hurayrata radi allahu tacala canhu صaxiixun cala sharط الbukhaariyi wamuslim wqala tirmidiy wuxuu yidhi qaala albukhaariyu wuxuu yidhi asaxu riwaayaati xadiiثu abi hurayra weeyaan asaxu riwaayaat waxa weeyaan hada alxadiiث riwaayat اlashhali qaala albukhaariyu wuxuu yidhi waasaxu shayin fi hada albaab xadiiثu cawf bna malikin alashjaci noo soo hormaray وcan abi hurayrata waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi baan maqlay salى اllahu alayh walih wasalam yaquulu isagoo dhahaya إida sallaytum clى اlmayit haddaad qof dhintay ku tukanaysaan faأkhlisuu lahu qofka u khaalis yeela oo u saafi yeela oo u baraxtira adducaa ducadii u baraxtira macnaa ducadii in isaga khaalis looga dhigaa la rabaa rawahu abu daawuudin waa naga sii socdaa walaalkeenni dhintay wey ama gabadhii walaasheenni ee dhimatay weeyaano waa intaan u tari karna waa intaa waa inaan ducada khaalis ooga dhignaa وعنه waxaa laga warinaya abu hurayra radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam fii salaati اljanaaزati markuu ka waramayey wuxuu yidhi allahuma anta rabuha ducadii nebiga waxaa ka mid ahaa sidan allahuma ilaahayow anta rabuhaa rabbigeedaa tahay janaazadan meydkan dhintay rabbigii baa tahay wa وأنت khalaqtaha ilaahu adaa abuuray wa anta hadaytaha lilslaam ilahu adaa islaamka ku soo hanuuniyey wa anta adigaa qabadta ruuxaha ilahu naftiisana adigaa qaatay wa anta aclamu bisiriha wacalaniyatiha ilaahu wuxuu siraystay qofkan iyo wuxuu muujiyeyba adaa garanaya annagu inta muuqato un baan qaar ka mida ognahay weliba waqad ji'naaka ilaahu waanu kuu nimid shufacaaan salaad baanu u soo galnay inaannu erga u noqonno ee fakfir lahu ilaah u dembi dhaaf rawaahu abu daa'uud baa wariyey wa can waafilata bna alasqaci waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi sallaa bina waxaa na tujiyey rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalam calaa rajulin nin oo min almuslimiina ka mid ah fasamictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya allahuma ina fulana bna faqih fitnata alqabri allaahuma ilaahayow ina fulaan bna fulaan hebelkii hebel ina hebel ahaa ama ina heblaaye gabadhii heblaaye ina hebel ahayd magacii in la sheego dhib ma laha haddaan la sheeginna dhib ma laha ama cabdaka haddii la yidhaahdana dhib male waa soo aroortay allaahuma ina cabdaka addoonkaagan allaahuma ina fulaana bna fulaanin ilaahayow hebel hebel fii dimmatika ayuu ahaaday magantaada wa xabli jiwaarika deris buu adiga kula noqday xaggaagu u soo aaday weeye macnihi faqih ilaahu ka dhowr fitnat alqabri ilaahu waxaa ka dhowrta oo ka ilaalisa fitnada qabriga oo qabriga maxay tahay fitnadiisu waa labadii malag weeye munkar iyo nakiir labadaasaa jooga ilaahu fitnadoodii ka dhowr wa cadaaba naarina ilaahu ka dhowr wa anta adiguna rabbiyow ahlulwafaa'i mid wax oofiyaad ehel u tahay inta wax oofisa adaa ehel u ah rabbiyow wاlxamdi inta loo mahad celiyana adaa ehel u ah allahuma ilaahay fakfir lahu ilaahu dembigiisa dhaaf warxamhu ilaahu u naxariiso inaka adigu anta alhafuuru allihii wax dhaafaa tahay alraxiimu naxariista rawahu abu dawuudin baa wariyey wa can cabdilaahi bni abi awfa waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh annahu cabdulaahi bni abi awfa kabara calaa janaazatin janaaza dusheeduu ku tukaday janaazat ibnihi ibnin lahu ama ibnatin lahu gabar uu dhalay ayuu dusheeda ku tukanayey wuxuu takbiirsaday arbaca takbiiraatin cabdullahi bn abi awfa baa gabar yaroo ka dhimatay yuu ku tukanayey markuu ku tukanayey buu afar mar takbiirsaday marka allaahu akbar faatixadii buu akhriyey allaahu akbar salligii nebigu la yimid allaahu akbar ducadii buu haddana la yimid allaahu akbar ducadii kaluu la yimid assalaamu calaykum markaa dadkii marka muxuu ku yidhi faqaama bacda araabicati markii afaraad markuu marayey buu cabaar nagaaday weeye qadra maa bayna atakbiiratayni intii u dhexaysay labadii takbiiro oo hore oo kale yuu haddana nagaaday yastakfiru laha isagoo ilaahay dembi dhaaf u weydiinaya wayadcuu ilaahay u baryaya uma qaala dabadeed wuxuu yidhi markuu salaamo naqsaday kaana rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam yasnacu haakada nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kaluu samayn jiray sida hadda aan sameeye ma aragteen ha saasoo kalu samaynayey wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray kabara arbacan afar buu takbiirsaday famakaa markuu tii afaraa takbiirsaday iyo wuxuu nagaaday makaa waa mukuudkii waa nagaashihii weeyaan saacatan buu nagaaday xataa danantu ilaa aan mooday annahu sayukabir inuu isagu takbiirsan doono khamsan mid shanaad uma sallama waa salaamo naqsaday can yamiinihi midigtiisa iyo wa can shimaalihi bidixdiisa ayuu takbiirsaday falama insarafa marka salaamtu midig iyo bidix weeyaan haddaad doontana midig keliyaad ku gaabsan kartaa labadaba waa soo aroortay can nabiyi sal la alay wslam waa ka soo aroortay kaad samaysaana dhib maleh falama insarafa markuu gadoomay marka salaaddii ka baxay ayaan qulnaa lahu waxaanu ku nidhi ma haada waxan aad samaysay maxay ahayd takbiirada afraad markaad allaahu akbar tiri cabaar baad sii nagaatay maxay ahayd ilaa aanu moodnay ti shanaad inaad dhihi doonto qaala faqaala markaasuu wuxuu yidhi innii la asiidukum anigu waxba idinkugu dari maayo calaa maa shaygii ra'aytu aan ku arkay rasuulallahi sal allahu alay waslm rasuulka alleh yasnacu isagoo samaynaya war intii aan nebiga arkay waxba kuma darayo aniga xaggiinna oo muxuu ahaa aw amase wuxuu yidhi haakadaa sida aan sameeyey oo kale ayaa sanaca waxaa sameeyey rasuul allahi sal allah alay wasalam rawaahu alxaakim baa wariyey waqaala saxiixun xadiidun saxiixun xadiidku waa xadiis saxiixa ah. baabu alsraaci biاljanaaزati wuxuu u baab yahay in janaasadii lala cararo oo janaasadii la dedejiyo markuu dhinto qofkii inaanan la dhihin hebel baa imanaya hebel baa la sugayaa xagga weeyaan haddiiba ay suurtagal tahay in maydka la dedejiyaa in la iska dedejiyo maxaa yeele wuxuu u sii yaallaba ma leh adduunkii waa ka dhintay khalaas saacaddiisii baa bilaabatay iyo xisaabtiisii ha loo dedejiyo hadduu khayr ahaana khayr hadduu shar ahaana annaga waxaa naga dhacaya kurbadii iyo murugtiisii hawshiisii baa naga dhacaysa wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi amar buu siinayaa ummaddii islaamka hayda dhegayso nebiga wuxuu yidhi asricu biljanaaza janaasada iska dedejiya halala cararo marka fain taku saalixatan hadday wanaagsan tahay fakhayrun wanaag ayaa tuqadimuunaha ilayhi u hormarinaysaan hadday wanaagsan tahay oo qof khayr hormarsaday uu yahay khayr badan baad u hormarinaysaan wain taku siwaa dalik waxaanan intaa ahayn hadduu yahay oo waa maxay qof aanan khayrba ka horraynin weeyaan fa sharun dhib ayaa tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum qoortiinna mas-uuliyad idin saarnayd hawl idin sugaysay baad iska hormariseen marka khayr iyo sharba wuxuu yahay qofkani iska dedejiya waxba sii sugina muttafaqun calayh qofka haddii la hubsado inay nafti ka dhacday markii waa in degdegtiisii la bilaabo oo aan waxba la sii sugin muttafaqun calayh laakiin dad baad arkaysaa maydkii cadaabaya oo waxaa la leeyahay ilmihii uu dhalay iyo qof hebel iyo qof hebel baa imanaya filinjeerkaa la gelinayaa maalin buu ku jiraya maalin labaad maydka waa dhibsanaya waxaanaynu dhibsanayno adigu intaa ma ku jiri lahayd maya isna waa dhibsanaya yaan lagu cadaabin waxan ha layska hormariya marba haddaynan sabab loo dibdhigaa jirin in la hormariya wanaagsan sunnadana ah muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin waxaa ku soo arooray fa khayrun wanaag ayaa tuqadimuunaha calayhi xaggiisa u hormarinaysaan dushiisa وعن أبي سعيد الخdري waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قاaل wuxuu yidhi كان النبي صلى الله عليه وaله وسلم يقول nebiga all wuxuu ahaa mid yiraahda إida وضicat الجناaزة جناaزada haddii la dhigo oo faxtamalaha macnaha sariirteedii la saaro wey oo faxtamalaha ay xambaaraan الrijaalu raggii xambaaraan calى أcnaaqihim qoortooda ku xambaaraan oo janaazadii inta qoorta la saarta la qaadi jiray ilaa iyo meesha masaajidkaa la geynaya waa lagu tukanaya dabadeedna waa la qaadaya ilaa qabrigaa la geynaya maxaa yeele gaari ma jirin lagu qaado waagii hore haddana meelaha baadiyaha iyo meelaha aan waxba lahayn sidaas weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka tiibuu ka warramayaa meydkii wuxuu yidhi qofka haddii janaasadiisii lasoo dhigo oo faxtamalaha ay xambaaraan alrijaalu raggi calaa acnaaqihim ku xambaaraan oo ay qabriga u sii wadaan fain kaanat saalixatan hadday tahay meydka isagaa meyd wanaagsan oo khayr iyo wanaag hormarsaday qaalad waxay leedahay meydkiibaa hadlaya inagu inala hadlaya laakiin ma maqlayno nebigaas nooga warramaya calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi qofkiibaa hadlaya oo wuxuu leeyahay adimuunii adimuunii ihormariya idedejiya idedejiya dhahaya wain kaanat hayra saalixa laakiin haddaysan ahayn midaan wanaagsanayn qaalat liahliha reerkeedii bay la hadlaysaa ilmihiisiibuu la hadlaya xaaskiibuu la hadlaya ninkeediibay la hadlaysaa walaalihiibuu la hadlayaa macaariftiisiibuu la hadlayaa dadkii uu yaqaanay buu la hadlayaa wuxuu leeyahay yaa waylaa hogaygiiyo ba'aygiiyey ayna tadhabuuna biha war xaggeed ii wadaan xaggeed ii wadaan hogayo ba'aye meeshaad ii wadaan baa kasii shar badan yasmacu sawtuhaa codka meydkaasi waxaa maqlaya kulla shayin baa maqlaya ila alinsaan biniaadanka mooye lafdigii kalena wuxuu odhanaya ila aaqalayn jin iyo insi mooye inta kale waa maqlayaan shimbirihii baa maqlayo xayawaankii baa maqlayo cid walbaa maqlaysa jin iyo insi mooyaane oo haddaanu maqli lahayn maxaa nagu dhici lahaa walow samica alinsaanu insaanku hadduu maqli lahaa la saciqa waaba suuxi lahaaba naftaa ka bixi lahayd waxaad suuradaysataa kii aad dhashay ama xaaskaagii ama aabbaha ama walaalka oo kule hoogaya ba'ya xaggeed ii wadda cadaab baa iiga horeeya qabriga naftaaba kaa dhici lahaydba baabu tacjiili qadaa'i اdayni can اlmayiti wاlmubaadarati ila tajhiizih baabu tacjiili wuxuu u baab yahay in la dedejiya inay tahay qadaa'i dayni daynta guditaankeedii canilmayiti lagu lahaa daynta lagu lahaa maydka in markiiba lala degdego hadduu dhintaba la yihahdo war yaa daynku lahaa qof horay u dardaarmay weeyaan qof qoraal ka tegay weeyaan qof dardaaran ka tegay weeyaan dardaarankiisii baa la soo saaraya hebel hebel baa kuleh heblaayo hebel baa kuleh wuxoo dhan war dayntiinni hoo adigana hoo adigana hoo in la yiraahdo baabu tacjiili in la dedejiyo weeyaan qadaai dayni daynta qofka lagu leeyahay can ilmayiti meydka ah meydka dayntiisa in laga gudo qadaai dayni daynta guditaankeedii weeye can ilmayiti laga gudayey waalmubaadarati iyo in la degdego loo degdego ilaa tajhiisihi diyaarintiisa ilaa an yamuuta inuu dhinto mooye fuj'atan degdeg oo fa yutraka markaa laga tago qofkii waa seexdayo maba soo kicinba markaa waa la daynayaa xataa yutayaqana ilaa aanu ka hubsanno mawtahu geeridiisa laakiin qofkani sakaraad baa soo qabtay waa soo xanuunsaday naftii waa ka baxday waa hubna hadda marka waa la dedejinayaa laakiin qofkan waa caafimaad qabay oo waa ordayey oo waa un yaro seexday khalaas ma wadnaha istaagay ma waxbaasi ka noqday ma suuxay ma naqaano waa in markaa la diyaariyo oo dhakhtar la geeyo oo cid nooga xogroon inaanu hubsanno wey calaa iyo taxaal oo aan la dedejinin an abi hurayrata waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu can rasuuli lahi can nabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi nafsu lmu'mini qofka mu'minka ah naftiisu mucallaqatun way laalaadaa oo waa loo haystaa bidaynihi dayntiisii baa loo haystaa xataa yuqdaa ilaa laga gudayo canhu xaggiisa oo macnuhu waa maxay tii mu'minka ahayda jannada geli lahayd ma gelayso meel cidlay ka soo laalaadaa looma ogolo jannada gudo meeshaa marka waxaa garanaysaa haddaaba janno geli lahayd xitaa laguma ogola inaad geshid rawaahu tirmidiy oo qaala xadiiun xasanun wacan xusayn waxaa laga wariyey ibnu wuxuuxin radi allahu tacaala canhu ana alxata ibnu lbara ibna caazibin bara bna caazib wiilkiisi weeye radi allahu tacaala canhuma ayaa marida xanuunsaday faataahu nabiyu sal la alay nebiga allah u yimid yacuuduhu isagoo soo booqanaya faqaala nebigu wuxuu yidhi innii laa araa anigu arki maayo alxa ninkii la oran jiray ilaa qad xadaa fiihi اlmowt inay geeri ku soo xaadirtay baan arkaa buu nebigu yidhi faaadunii hadduu dhinto isoo ogeysiiya bihi wacajiluu bihi lana degdega hala dedejiyo markiiba fainahu laa ynbagii maxaa yeelay owle ma aha mana habboona laa'iqna ma aha lijiifati muslimin mayd qof muslim ah an tuxbasa in la xabiso ma habboona bayna dahraanay ahlihi reerkiisa dhexdooda in lagu xabiso ma habboonuu nebigu yidhi alayh salatu salaam hal la dedejiye markiiba marka waxaan arkayaa inay geeri ku soo xaadirtay oo uu mar dhow u dhiman doone hana la isoo ogeysiya hana la diyaariyo marka sidaasaa loo diyaarinayaa qofka muminka ahna deyntaasaa loo haystaa xadiidka cabdulahi bni cumarna waa inoo iman doonaa nebigu uuna amray inaan wasiiye dardaaran sii qorno maxaa yeele ma ogid intaad seexatay inaadan soo kicin baa dhici karta gaarigaad wadataba inaad shil ku gasho dhimataa dhici karta wahaakada markuu qofku waa inuu sii qoro oo sii dardaarmo oo wax walbaba u sii hagaajiyo wallahu subxaana wa tacala aclam